alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaعin <clears throat> allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma aljahaalaة bالraawi qala اmusanif raximah اllah aljahaalaة bالraawi weli waxaan ku jiray aلdacnu fi الraawi raawi oo la dacniyo wax laga sheego inay kamid tahay min asbaab alradd fi lxadiid asbaabta xadiidka lagu radiyo dacnigaasna toban baan kusoo aruurinayo shanna cadaalad bay ahayd xagga dabdiga toddobaan marka soo qaadanay ay u dambeysay almukhaalafa mukhaalafadaasa u dambeysay cashirkeennii inuu raawigu uu hiqaadii khilaafo shan nooc baana soo hoosgelaya shantaa nooc yaa sheegi kara ha ya ko almudraj almaqloob almazid fi mutasl asanid almusaxaf walakhir almudarib baaraka allah fiikum shantaasaa marka mukhaalafada soo sgelaysa mukhaalafadan wuxuu ahaa qodobkii toddobaad buu ahaa qodobkii sideedaad waxaa weeye aljahaalatu biraawi jahaala garan waa biraawi raawi la garan waayo cayntiisa la garan waaye ama dayaanadiisa la garan waaye isagaa inoo tacriifin doonee tacriifuhaa jahaalada tacriifkeedu luqatan masdaru jahila jahila masderkeedi wey jahaalatan bu ku imaan waa masder marka didu calima wuu ogaaday oo cilmi iyo aqoon ku saabsan kasoo horjeedkeeda weeyaan imaa jahlun wa imaa cilmu labadaa udhexey male wljahaalatu jahaaladu biraawi raawiga gasha tacni waxaa loo jeedaa ama loo jeedaa cadamu macrifati jahaladaas wa ujeed waa loola jeedaa cadamu macrifatihi raawi in la garanba waayaba garasho la-aanta marka isilaaxay ku imaan isilaaxan jahaalo waxaa la yidhaahdaa cadamu macrifati cayni raawi raawiga cayntiisi oo la garan waayo shaksiyadiisa la garan waayo iyo cayntiisi qof qariib oo hadda socda unba aw xaaliga xaalkiisa la garan waayo isaga waa la yaqaanaa magaciisa iyo cayntiisa laakiin xaaladiisa jarxan wa tacdiilan dacfan wa wuxuu yahay la garan waay xagga dayaanadiisa la garan waaye xaaladiisa laba noocoo kale u kugu keeni doonaayo hal qof waxay wariyaan buu cayn ku fasiri laba qof waxay wariyaan xaal qaarkoodna waxay leeyihiin caynku waa qofkan la garanayo eh, eh, eh, jahaalatulcaynka magaciisa xataa mataqaanid jahaalatulxaalkana waxaa weeyaan cayntiis waa bastuur weeyaan laakiin xaaladiisa hoose iyo diintiisa aad aqoonin aan ku socono sida sheekha u ku socdo asbaabuhaa jahaalada asbaabta keenta ayaa laga hadlaya maxaa keena jahaalada in qofka la garanba waayo mid asagaa isku sabab u ah midna dadkii baa magaciisiiba aqoonin ama ma ahe isagiibaa dad yar ay ka wariyaan wa asbaabu ljahaalati biraawi halaathatu saddex qaybood wey saddex sababood baa keenta in qofka la garanba waayo wa hiya saddexdaas sababood ta koowaad waxaa weeyaan alif buu ka dhigay kathratu nucuuti raawi raawiga sifaadkiisaoo fara badan darteed nucuudku waa jamcu nactin nactuguna waa asifa walwasf qofka sifadiisa yaa aad u fara badan waa qof fara badan saa maql hebel waa fara badan yihi kathratu nucuuti raawi sifaadka raawiga fara badan min ismin magac hadday noqoto oo kunyatin kunya hadday noqoto abu hebel la yidhahdo maa sudira biabin oo umin baa kunya la dhahay aw mase laqabin naanays weeyaan maa ashcara bidamin oo madxin naanays ay kutus ama ammaan kutus aw sifatin ama tilmaan uu leeyahay waa beeraley maalan fallaax wey aw amase xirfatin xirfad uu ka shaqaysto oo gacanta uu kaga shaqayso khayaaadii baa lamida oo xaasuubi baa liyihi fulan xaasuubi combyuter ku shaqaysta ama waxaa weeyaan waa khayaad harqaanka ayuu yuu tolaa maalan xirfo wey aw nasabin nasab baa lagu sheegay nasbadiis qabiilkii lagu nasbeeyey ama beled nisbada laba labadaas bahaan jirta nisba ila alqabiila aw nisba ila albeled aya loo dhacda fa yushtaar ninkaas wuxuu caan ku noqonayaa oo lagu shuhureeyey bishayin shay oo minhaa intaa aan soo sheegnay mid kamid ah yuu caan ku noqday waa qof magaciisa haddii la sheego magacaasuu mashhuur ku yahay wixii kale lama garanayo ama kunyaduu mashhuur ku yahay waxaa kale lama yaqaan ama laqabkii naanaystuu mashhuur ku yahay yashtahiru fayashtaharu bishayin minhaa shay intaa kamiduu mashhuur ku yahay isagoo mid mid intaa ka kamida ah mashhuur ku aho haddii la sheego haa wada dhihi lahaa yaa fa yudkaru waxaa lagu sheegi bigayri ma shtuhira bihi wixii lagu caanbixiyey ee mashhuurka uu ku aha waxaan ahayn ayaa lagu sheegi maanta magac buu caan ku ahaa soo ma aha laqab baa la yiri ninka laqabkiisa hadii la sheeg indhaha la wataagay jahaalada warkaasa ka timid garanwaa baa imaaday maxaa magacii lagu yaqaanay waxaan ahayn loogu sheegay liqaradi min alaqraad ah qarad iyo dan dan jirta darteed dan jirta darteed baa ke dantaas iyada qofka waxa kuxumbaanaya inuu saa yeelo waxaa weeyaan waxyaala badan bay noqon kartaa sababta ku ah waaba daciif hadii la sheego mathalan magaxiisi lagu yaqaanay waxaa la ogaanaya inuu daciif yaha la ogaanaya sida kuwaan kusoo maray oo kale xageen kusoo marray mawduucaas mawduucu tadliis soo maraysaan waa ka soo marray mawduuca tadliiska aqraad tadliis waa soo marray aqraad atadliis waxaa keeni kara inuu qofka sheekhiisii uu ku tilmaamay bima laa yancarif wuxuuna ku aqoon macruuf ku hen o lagu aqoonin aqraada keeni karta markaan soo ogaanay lisigarihi lidacfihi nacam waxyaalahasaa soo sheegnay marka magacii magacaan ahayn buu sheegaya fa yudkaru yudkar waxaa la sheegaya bigayri mashtuhira bihi magacii lag ah, magacii ama sifadii ama tilmaantii mashhuurka uu ku ahaa mid aan ahayn liqaradin liajli qaradin dan darteed oo min aqraad danaha kamida ah. dan danaha kamida ah loo qariyey fa markaasaa waxaa loo malayni anahu ninkan isaga ahe maanta magaca cusub la saaray raawin aakharu raawi kale loo malayn fayaxsulu ljahlu jahli baa deena meesha kasoo boodaya bixaali xaalkiisa jahil laga noqday ah, markii qofka isaga ahaa maxamed lagu yaqaanay aad abu cali tiraahdo abu caligi qof kale loo malayni marka abu caliga majhuul wey lama yaqaano saasoo kaso baxays asbaab ljahali kamid ba asbaabta jahaalada keentay qofka loo garan waayo waxaa kamid oo kale qilatu riwaayatihi riwaayadiisaaba yarba in wax laga wariyaaba yarba mar la arag wey falaa yakfuru lakhdu qaadashadiisa ma badna canhu xaggiisa laga qaado bisababi qilati riwaayati riwaayadiisaaba yarba fa waxaa la dhici lam yarwi inuuna warin canhu xaggiisa ilaa waaxidun hal qof mooyeene hal qof keliya lagaab inu ka wariyey hadda nin hal mar bes la arkay dadka ma yaqaanaan dadka ma yaqaanaan marka jahaaladu halkaas way ka timaadaa jim sababta saddexaad weeyaane cadamu tasriixi inaaaan la cadaynin oon lagu dhawaaqin bismi magaciisi magaciisi baa lagu dhawaaqinba a ah. maxaa lagu dhawaaqay liajli ikhtisaari waa lasoo gaabsaday wa ama wax lamida ah. waa laska soo gaabsaday bagac dheer buu lahaay waa laska soo gaabsaday magaciisi dana fulan baa laska yiri ama rajul baa laska yiri ama imraa laska yiri nin nin xadathana nin baa noo warramay aa tiri rajulun xadathana imraa xadathana fulan yaa iska tiri waxa weeye tasriix ma jiro meesha magaci lama sheegin wa waxaa lagu magacaabaa alraawiyu raawiga hayrulmusaraxi aan la maga la cadaynin bisi magaciisa raawiga magaciisa aan la cadaynin fulan ama rajul iska yidhi waxaa lagu magacaabaa almubham mubham baa la yihahda meesha waxaa jirta mubham iyo muhmal muhmalka waxa weeyaan waa magac keli ahoo fardi ah ism calam ah inaad tirahdo maxamed ama cali ama cumar wax kale ku darin maxamedyaha way fara badan yihiin sufyaan way fara badan yihiin xamaad way fara badan yihiin nacam axmed kuwaasa la laakiin kan waxaa weeya magacii lamaba sheeginba waxaa la iska yiri un hebel fulan baa la iska yiri ama waxaa la iska yiri rajul nin marka riwaayadaas waxaa la dhaha mubham baa la dhaha raawigaas amhila mithaala lagu sheegayaa si noogu caddaato alif mithaalu katrat nucuuti saddex bay ahaayeen qeybihii saddex sababood bay jahaaladu yay lahayd soo maaha sabab walbaba marka mithaal baa lagu sheegi mithaalu kahrati nucuuti raawi raawiga tilmaamihiisa hadday badan yihiin mithaalkeeda waxaa weeye moxamed ibnu saayib ibnu bishri alkulbi alkelbina wadha ninkaas oo kale ah, alkelbi wuxuu u qoray ma jirtaa kaaf u kor rabay ya wi goday miya alkulbiy iska dhi marka istanaab dhaante kelbi aybu moxamed binu saayib ibnu bishri alkulbiy <coughs> waa nisba soo arti ninkaasaa waxaa lala yaabay magaciisa iyo kunyadiisa iyo nisbadiisa iyo waxaa lagu daray nasabahu bacdun barkood waxay u nisbeeyeen ilaa jadihi awowis bay u nisbeeyeen faqaala waxay dheheen moxamed binu bishrin ayay dheheen ah, magaciisana wuxuu ahaa moxamed binu saib aabihii saaib buu ahaa awogiisba bishriha lagu nisbeeyey marka qofka hadduu aabihiis caan ku ahaa in awowii loo tallaabiyo jahala iyay imaanaysa jahala imaanaysa lakin dad waxaa jirta aabahoodba aan aada loogu aqooninba sida axmed ibnu xambal oo kale axmed ah, binu xambal awogiisa xambal buu ahaa axmed binu moxamed binu xambal ashaybani aabihii moxamed looma yaqaano mathalan axmed ibnu xajar oo kale ibnu xajar axmed ibnu caliy marka laakiin ninkan aabihii baa lagu yaqaanay markaasaa awogiis lagu tabacay oo loo nisbeeyey faqaala moxamed bnu bishri bay dheheen wasamaahu bacduhum barkood waxay magacaabeen ku magacaabeen xamaad ibnu saa'ib bay dhaheen waa laqab wakanaahu bacdoo barkood ku yeegeliyeen abaa nadar bay dheheen ilma uu dhalo nadar la dhihi jiri oon loo aqoonin wakanaahu bacdoo barkoodna waxay kunyo oga dhigeen abaa saciid waa mid kale carruurtiisa kamida ah. wakanaahu bacdoo barkoodna waxay kunyo oga dhigeen abaa hishaam fasaara wuxuu noqday yudanu mid loo maleeyo annahu ninkan keligiis inuu jamaacatan dad fara badan yahay wahwa xaqiiqadan waxaa weeye inuu waaxidu hal qofa yahay isagoo hal qofa wuxuu kusoo baxay intaasoo dersin dhan buu noqday intaasoo qof buu noqday mar kunyada laad oo intaasoo kunya laqabkii laad nasabkii laad magacii laad aawis ogu nisbe waxaasoo dhan baa soo booday marka soo ma aragti mithaalu qilati riwaayat mithaalu qilati riwaayati raawi waxaad keentaa mithaal ila saddex sababood baan u qaybinay jahaaladii markay sababtu tahay qilati riwaayati raawi raawiga riwaayadiisa markay yartahy iyo werintiisa raawiga riwaayada iyo werinta laga warina markay yartahay sababta uu jaahilada u noqday saata waqiilata man rawaa canhu qofka ka warinayana isagana waa yaryahay o hal qofka ka warinaya mithaaluhu abulcusharaa addaarimiyu ninka la yihahdo min ataabiciina buu kamid ahaa lam yarwi canhu kama warin xaggiisa hayru xamaad binu salama xamaad binu salam binu dinaar keliya ka wariyey asagana keligii wakaas lababa yaqaaneen abulcusharaa addaarimi taabiciintu kamid yihi muxuu maxaa loo aqoon waayey liqilati riwaayatihi wa man yarwa a dadka werinaya isagana waa yari riwaayada laga werin baaba yarba <clears throat> mithaalu cadami tasriix bismihi mithaal waxaad keentaa tusaysa qofkan inuu jahaalada ay kaga imaatay liajli cadami tasriix bismi magaciisa oo la cadayn waaye darteed qowlu raawi baa lamida ah, raawiga inuu yidhaahdo akhbaranii fulaanun aw shaykhun akhbaranii shaykhun aw rajulun akhbaranii rajulun aw naxwu dalika ba iska yidhi marka taas ninkaasi jahaalada waxay kaga timid haddii magaciisa ama la sheeginba Ah, fulan maxaa la dhahaa fulaan magac ma aha shaykhna magac ma aha rajulna waa iska jinsigaasoo dee ayi rajul kee loola jeedaa taasaa markaa jahaalada keentay tacriifu lmajhuuli u imow jahaalaan ka soo hadalnaya majhuul waa kee shaksigii huwa man waa qof lam tucraf caynuhu cayntiisa la garan waayey oon sifatu la garan waayey majhuulka marka laga hadlaayo magaciisa cayntiisa la aqooni ama sifadiisa la aqooni wa macna dalika waxaa loola jeeda arrinkaas annahu araawi inuu yahay raawiga ayaa loola jeeda majhuul aladi raawiga lam tucraf daatuhu daatadiisa la garan aw shaksiyatu an la aqooninba shaksiyadiisa iyo daatadiisa lamaba garanayo aw curifa shaksiyatu waa la yaqaanaya daatadee walaakin lam yucraf lama garanin can sifatihi shayun waxba lagama garan tilmaamtiisa iyo xaaladiisa ayaa waxba laga aqoonin aw lam yucraf can cadaalatihi baaba la garanayn wa shayun xagga hoos markii loo sii galo dayaanadiisa iyo cadaaladda dabdigiisa iyo xifdigiisa waxba laga garanayn waxba intaas midna lagama yaqaano waxaa dhahaa kaas majhuul baa la yidhaahdaa anwaacu lmajhuuli yumkinu waxaa suuragala an yuqaala in la yihahdo ina anwaaca almajhuuli halaathatu saddex in lagu soo koobaa dhici karta wa hiya majhuululcayn midda koobaad weeyaane majhuululcayn iyo majhuululxaal iyo mubhab oo iska dhex socda isagana mubhab saddexaas ku keeni doonaa tacriifuhu majhuululcayn waxaa looga jeedaa huwa man dukira ismu waa nin magaciisa la sheegay walaakin lam yarwi canhu ila raawin waaxidun hal raawiya mooye wax kaloo ka wari usi jirin magaciisa la sheeg wax kale oo ka wariya qof keliya unbaa ka warinaya majhuulacayn baa la yihahdaa xukmu riwaayatihi maxay tahay ninka keligiis hal qof ka warinaya ee caynkiisa aada loo aqoonin riwaayadiisa xukunkeeda waa cadamulqabuuli inaan la aqbalin ilaa idaa wuhiqa in la tawhiiqiyo oo la caddeeyo inuu nin thiqaa oo cadliya oo daabita uu yahay la caddeeyo mooyeene qofka noocaas ee mar keliya un riwaaya laga wariyey xadiidkiisa la aqbali maayo kayfa yuwahaq alla tawhiiqiyaa tiriye see loo tawhiiqin oo loo tacdiilini oo loo sheegaya inuu yahay qof hiqa ah kayfa iyo kayfa yudkar anhu hiqa inuu hiqa yahay see loo sheegi biaxadi amrayn laba amar mid kamid ah lagu ogaanaya inuu hiqa yahay ima an yuwathiqahu inuu tawhiiqiyo oo hiqanimadiisa uu sheego hayru man rawaa canhu kii ka warinaya mid aan ahayn baa loo helay hal nin baa daba taagan oo ka warinaya markaasaa waxaan helnay qof kaloo ammaanay oo yira ninkaa ninka ka warinaya keligiis maartan waa nin hiqa ah bes marka ninkaasa majhuulacayn ba ahaadee lakin waa la aqbali riwaayadiisa leanna waxaa nin lagu kalsoon yaha yaa taskiyey taskiyu helay ba wa imaa an yuwathiqahu waxaa tawthiiqiyey oo hiqanimadiisa sheegay man rawa canhu kii ka warinaya keligiis anaa ka warinaya waana hiqa anaa leh ayuu kuleeyahy anaa ka warinaya hiqana wey yuwathiquhu man rawa canhu qof warinaya ayaa hiqeeyey ammaanayba bishardise waxaa shardiga ah, markaan ninkan ardayga sheekiisa markuu tawthiiqinaya la aqbali waxaa shardiga an ah yakuuna inuu asagan yahay ardayga min ahli ljarxi watacdiil inuu martabada gaaro la raba martabada inuu gaaro qof jarxigiisa iyo tacdiilkiisaba la aqbalo waa yahay culamaau ljarxi watacdiil maalig kale waa inuu yahay ah, qof qofku dhaawaco yihahdo waa daciifna laga aqbali oo majruuxu noqon qofku tawfiiqiya ama tacdiiliyana tacdiilkiisa la aqbali waa inuu asaga yahay lakiin isagoo martabada gaarsiisneen ninkan inaa keligay baa ka wariya ka guda ah, waa fiqe eh laga aqbali maayo hal lixadiiثihi ismun khaas jahaaladan ama majhuulcaynkan xadiidkiisa magac gaara maleeyahay buu kuweydinaya sheekh su-aalo iyuu kuu dhex wadaayo nooc akademiya weeyaan oo waa fiican tahay in ardayga su-aasha iyo lagu dhex wado oo la baraarujiyo wey magac gaara maleh laysa lixadiiثihi ismun khaas magac khaas ma leh inama xadiiثuhu min nawci daciif majhuulcaynka marka hadhow sheegaysa ma dhigaysid majhuulcayn ma dhigaysid sida aad ma dhigaysa matruuq iyo maha ahaa mawduuc iyo loo dhaho kuwa riwaayooyinka noocaasoo kalea ah, mubhamka wuu imaman doonaaye kana sa marka majhulcan la dhihi mayo waxaa laska dhihi daciif maa laska dhihi wa inamaa xadiidu min nawci daciifi buu soo geli wa huwa anwaacun kuhur daciifkuna noociisa u farbadan yihiin nooc kamida ku dar ba majhuululxaal qeybta labaad ee majhuulka loo qeybiyey waa majhuululxaal xaalkiisaa la aqo magaciisa waa la yaqaanaa xaalkiisaa la aqoon wa yusama almastuur mastuurna waa la yihahda waa asturan yahay cadaalatan wa jarxan wax wax ka sheegi kara male a wax daciifna laguma hayo wax daciifiya wax tawhiiqiyana lama hayo tacriifuhu huwa man rawaa canhu ithnaani laba ka warinaysa fa akharu ee ka badan labaya ka badanba way ka wariyaan laakin lam yuwathaq lama tawhiiqinin oo lama sheegin qofkan wuxuu hiqo ku noqdaa bitacdiili wa dikri dabdi ah, in dabdigiisa la sheego ama cadaaladiisa labadaas hiqa la dhaha labadaba marka isku daro xukmu riwaayati waa lagu kalsoon yahay marka laleeyahy qofka hiqa waa lagu kalsoon yahay macnaheeda see lagu kalsoon yahay haddaad dabdi iyo xifdi rabtana waa dabdi waxbuu xifdiyaa haddaad dayaano iyo cadaalad ka hadlaysana cadli weeyaan saa darteed isku dar hiqu noqday wey ayib xukmu riwaayatihi qofka majhuulxaalka riwaayadiis xukunkeeda maxay tahay alradd wey waa in la radiyo oo la tuuro cala saxiixi qowlka saxiixa siduu ku tagay aladii qowlka saxiixa qaalu jamhuur ay dheheen jamhuur culamaa waxay ku tageen riwaayatu majhuulxaal inaan la aqbalaynin marka halkan waxaa kaaga dhadhamaysa in riwaayo hayru jamhuur ah inay jirto oo leh qofka majhuulxaalkaa laba qof iyo saddex ba haddii ka warinay aan iska dayno xadiiska aan qaadano mabaad cayr ku haysaa al aslu lbara'a asalka qofku waa baraa iyo salaama iyo inuu nabad yahay oo waxba dhibaato uuna qabin baa asala maya baabkan baabulxadiid la yiraahdo xagga waxaa mar walba laxigi ixtiyaadka laxigi xagga ixtiyaadka la xigaya daciif iyo daciif maha daciif uda mar walbaba siyaanata lixadiidi rasul sal slam an lacib laacibiin kuwa intixaal mubdiliin ba la yihahda intixaal mubdiliin laga ilaaliyo kuwa maarata xadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam ku ciyaaraya ama soo isgelinaya si looga dhowro xagga dacfiga la xigaya jamhuur qowlkooda marka xoog badan hal lixadiidihi qofka majruurxaalka xadiidkiisu ismun magac maleeda khaasun u gaar ah oo lagu magacaabo laysa lixadiidihi ismun khaas magac khaasa maleh wa xadiidu min nawci daciif daciifki guud ahaareed umuu soo geli un nooc kamida ah. jim almubham majhuul xaalki saddex baa loo qeyey mubham buu ku daray wa yumkin waxaa suuragala bu le musanifka an nacuda inaan ku tirina almubhama mubhamka min anwaaci lmajhuuli majhuulcayn waad ogaatay majhuulxaalna waad ogaatay mubham kale in lagu daro qeyb kamida ah majhuulka wain kaana culamaau lxadiid haba ahaadaano qad adlaquu caleyhi kuwa ku idlaaqay oo ku sheegay isman magac khaasan gaara ah. magac khaasaba ha u bixiyaana oo mubham la yidhaahdee laakiin mubham markaad hoos isu dhooxaansato jahaalada inbuu soo geli laakina xaqiiqatuhu xaqiiqatahu xaqiiqada majhuul ninkan mubhamka la yihahdo tushbihu waxay shabahdaa xaqiiqata almajhuuli bay shabahdaa maxaa yeeley ninkan waa mubham baa layidhi oo mubham muxuu ku noqday magaciisa aan la sheegin qof magaciisa la sheegin muxuu yahay marka majhuul meelaad geysa maysid majhuulun buu kusoo fadhiisani ayb saas darteed baa mubhamku wuxuu ka dhigay nooc min anwaaci almajhuul buu ka dhigay tacriifuhu mubham tacriifkiis huwa man qof weeyaan lam yusarax aan la cadaynin bismi magaciisa fi lxadiidi xadiidka gudiisa lagu cadaynin ka fulaanin wa rajulin wa imra'atin xukmu riwaayatihi riwaayadiisa xukunkeeda maxay tahay cadamu lqabuuli wey waa inaan la aqbalin qofkan annaga waxaan ka raadinayna mar walbaba riwaayadan cadaala iyo dabdi baan ka raadinayna cadaala dabdi sayn ku ogaan karnaa qof aan magaciisaba la sheeginba xadiidkii maqbuulka a soo ogaatay shantii shardi waxaa kamid aheed alcadaalatu wadabdu taama kamid aheed ama dabdigii haddii iska dhahnaba eh, khafiifkaha xasankii labadaas nama ogaan kartid ilaa in qofka magaciisa la sheegmayn cadamu lqabuuli xataa yusarixa araawiyu ilaa raawi uu ka cadeeyo canhu xaggiisa ka warinaya bismihi magaciisa law ka cadeeyo oo mase yucrafa ismihu magaciisa laga cadeeyo biwuruudihi qofka inuu kusoo arooro min ariiqin aakhara dariiq kaleu ku yimid oo musaraxan la cadeeyey fiihi dariiqaasi gudihiisa bismi magaciisa qofkii haddaa fulaan la lahaa dariiq kaleu ku yimid asagoo maxamed ah oo cumar oo cusmaan ah ayuu kusoo baxay marka dariiqa kalea noo cadeeya qofka riwaayada kale ama dariiqa kale qofka magaciisa la qariyo mubhamka dariiq kale hadduu noo cadeeyo waan qaadanayna wa sababu raddi riwaayatihi riwaayada qofka mubhamkaa ah sababta loo radinayo jahaalatu caynihi wey ah, cayntiisi oga garan lanahay fulan ama dakar ama rajul cayntiisa ma naqaano lianna man ubhima ismuhu magaciisa qofkii la qariyo juhilad caynuhu cayntiisa jaahil baa laga noqday haddii cayntiisa jaahil laga noqday ka waran wa juhilad cadaalatu cadaaladiisana jahil baa noqday min baab awla ah, qofka magaciisaba ala sheegi karin cadaaladiisa miyaa sheegi kartaa ma sheegi karti kadalika lafdigiis wjuida cadaalatu raja wanamu min baabi awla min baabi awla kasii awlaysanta wey cayntiiba hadii la garan waayey cadaaladdan waa ka sishaysa qofaad isbarateen isdhex gasheen isku imaateen yaad cadaaladiisa iyo diintiisa sheegi kartaa falaa tuqbalu riwaayatu marka riwaayadiisa la aqbali maayo wey natiijadu low ubhima buu ku weydiinaya musanifka haddii la ibhaamiyo la qariyo qof baa la qariyay magaciisi bilafdi tacdiili tacdiil lafdigeed baase loo isticmaalay fahal tuqbalu riwaayatu ma la aqbalaya wadalika mithlu an yaquula inuu yidhaahdo kale alraawiyu canhu midka ka warinaya wuxuu iska yihi akbaranii hiqa ah. waxaa ii warama qof hiqa ah magaciisi mana sheegi nin lagu kalsoonya yaa ii warramay baa tiri oo wanaagsan imaam malik baa isticmaala fi muwaaihi imaam malik raximah llah fi muwaaihi u isticmaala ah, xadathana hiqa ah, ayuu iska dhihi markaasa la isku khilaafay waa hebel baa loola jeeda hebel baa oola jeeday mm xadiidkaasi ma la aqbalaya haddii liska dhaho akhbaranii hiqa waxaad raadinaysa soo hiqanimo maaha qofkan ad leeda magaciisa hala sheego inuu hiqa yahay ama dabdigii ama cadaaladii uu hiqa ku aggaa soomaaliya baarin ahaa anaaba kuu sheegi waa hiqa wixiisa sheegi maayo lakin waa hiqa ma la aqbali su-aasha jawaabteed waa tan waljawaabu anahu laa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu aydan ah, sidaa kuwa hore majhuulxaalkii iyo cayntii iyo mubhamkii aan loo aqbalin yaa minkan calaa wajhi tacdiil wa tawthiiq lagu idhaamiyo lagu qariyeyna aan la aqbalaynin cala lasaxi sida saxiixa ah liannahu qad yakunu hiqatan cindahu qofkan leen xadathanii hiqa ama akhbarani hiqa qad yakunu inuu raawi leeyahay hiqatan hiqaa dhici karta cindahu ninka agtiisa hayra hiqatin hiqa keyrkiisna uu yahay cinda hayrihi qof kale agtiis marka waa inaad cadayso magaciisa marka adiga tirahda waa hiqo ood ku ta'athursan tahay oo aad rabto waxaa dhici karta qof kale inuu cuyuub u hayo cuyuub maqbuula oo la aqbali karo oo jarxi keeni karta ayaa dhici karta marka magaciisa banaanka soo dhig markaasaa la ogaanay hebel hebel markaad tidhaahdo oo tidhahdo waa hiqani agtayda qofka wax ka sheega ee yirahdo adig agtaada hiqa ka yaal agtay majruux buu ka yahay asagaa waxaa laga raba inuu fasiro jarxu mufasir lama aqbala jarxu mutlaq lama aqbala cala alqawl raajix hebel waa daciif iyo waa kada iyo la aqbali maayo haye fasir baa laleeyahy maxaad ku aragtay waxaad ku aragtay markaad miisaanka soo saarto yaa waxaa la fiirini waxyaalaha qofka lagu jarxiye ma yahay mise ma aha haddana laga hari maayo leanna waxaad la timid bikhilaafi اlasli baad la timid asalkii qofka muslimkaa inuu yahay qof hagaagsan oo fiican ayay ahayd wax asalkii khilaafsan baad la timid soo waa inaad tafsiir la imaatay marka adiguna ha qarinin oo hiqawna ha iska magaca sheeg wاljawaab anahu laa tuqbal riwaayatu ila calى sax lannahu qad yakunu hiqatu cindahu waa dhici karta agtiisa hayra hiqati inuu yahay cinda gayri hal lixadiidihi qofkaasi noocaas ah ee mubhamka ah ee magaciisa la qariyey xadiidkiisu ismun maleeyahay magac khaasun u gaar ah mase sidii majhuulxaal iyo majhuulcayn ba aan idhi awaacu daciif iska dhexgeli baan dhahaynaa maya ee nacam buu ku yidhi musanifka haa sida kuwaa la raacin mahaye ee hal lixadiidihi ismun khaasun haddaad tidhi haa oo magac khaas uu leeyahay lixadiidihi ma xadiidkiisa ismun magac buu leeyahy khaasun u gaar ah huwa magaca u gaar ahna almubham baa la yidhahdaba wاlxadiiثu lmubhamu xadiidka mubhamka raawigiisa la qariyey huwa alxadiiثu aladi waa xadiidka fiihi raawi raawi uu ku jiro lam yusaraxa la cadaynay bismi magaciisa qaala albayquniyu suwarta bayquni waa la deliishanaya ma sahlana kitaabka ntaabah aad allah iyo hala muraajacay mar walbaba daliil buu noqday waa kan culumadii baaba soo qaadanaysa kale qaala albayquniyu wuxuu yihi fi madmuumatihi madmuumadiisi wa mubhamun ma fiihi raawi lam yusam soo ma wa mubhamun mubham ma iyo ladi waa xadiidka fiihi gudihiisa uu ku jiro raawi raawi raawigaasoo lam yusama aan la magacaabin la magac dhabin magaciisa lama sheegin marka mubham baa la yidhaahdaa ashharu musanafati fi asbaab اjahaala jahaalada saddex sababood baan usheegnay asbaab jahaala sabab walbaba kutub baa laga qoray marka ashharu lmusanafaat kutubtii laga alifay kuwa ugu mashhuursan fi asbaab jahaala jahalada asbaabteeda alif kahratu nucuuti raawi raawiga nucuudiisa iyo tilmaamihiisa iyo sifaatkiisa oo fara badan baa sababaha kamid ah soo maaha kaas maxaa laga alifay sanafa fiiha alkhaibu alkhatiibu albaghdadi baa alifay xaggeeda kitaab muudixu awhaami ljamci watafriiqi la yihahdo ayuu ka alifay khadiib baghdadi raximah llah inta noo nooc walba oo min anwac alxadis waxbu ku qoray ba qilat riwaayati raawi asbaab asbaab uljahaala waxaa kamid aheed in raawiga ruwaadda ka weynaysa ay yartahay soo maheen kaana sunifa noocaana waxaa laga alifay fiiha kutubun kutub sumiyad lagu magacaabay kutub ulwuxdaan ninkan keligii hal baa ka warinaya marka kutub ulwuxdaan kutub la yihahdo wax allaala wixii hal ka wariyay o laisku ayaa laga alifay ay ilkutub lmushtamila kutubta aruurisay calaa man qofka aan lam yarwi canhuuna ka warinin ilaa waaxidun qof keliya mooyeene kutubtaas alwaalif wa min hadihi lkutub waxaa kamida ah, alwuxdaanu liimaami muslim imaam muslim aa kamid ragga u istaagay oo ragga wuxdaantahe hal riwaayo laga arkay yunduso aruuriyo kitaabka alif jim cadamu tasriixi bismi raawi raawiga magaciisa oo la garan waayo la cadayn waayo la cadayn waayo oo fulaan ama rajul iska yiri asbaabtii waxay kamid ahayd jahaalada maxaa laga alifay wasunifa fiihi waxaa noocana laga alifay kutub lmubhamaat kutubta la yihahdo mithlu kitaab alasma almubhama fi lanbaa اlmuxkama kitaab layihahdo akhadib اbaghdadi wa kitaabu اlmustafaad min mubhamaati اlmatn wاlisnaad liwaliydin اciraaqi baa iska albidca noocii sagaalaad wey waa noocii sagaalaad min asbaabi dacni fi raawi raawiga asbaabta lagu dacniya kamida ah noocan bidcada ma shantii shantii iyo labadii shanood shantay raacday ma agga cadaaladii raacday mise agga labdiga cadaaladii raacday nacam qofkan diintiisaa la haystaa waxbuu diinta kusoo daray gacan dhaaf buu la yimid gacan dhaaf iyo iftiyaad ah, wuu gacan dhaafay shareecadii buu gacan dhaafay diintii kaamilkeed lama iska tireed ee la yidhahda iska daba soco ah, iska daba soco layihi itabicuu walaa tabtadicuu yuu wixii socday buu intuu ku camalfeli waayo wax kala la yimid qofka waa qof yani qof afdheerar iyo gacan dheerar ay ka badatay wey qofka isaga fuduuli ah qofka bidcada la imaanayo wax ku kalifay ma garanaysid waan ka ahayn inuu shahwadiisi iyo hawadiisi uu dharjiyo u raba bas ishbaacu ragba washahwa wax kaloo kuxumaanay shaydaan baa ku ciyaara oo talaacub shaydaan ayaa haysta ninka isaga sababtoo ah diintii oo dhammaystiran oo kaamila oo bisil oo keliya u baahan in la tadbiiqiyo lagu camal falo ayuu haystaa markaasu wuxuu garab ordi mar walbaba waxyaale aan jirin inuu kusoo dardaro agga u ordo agga u ordo iyo mashquul ku yahay marka imtixaan baa qofkaa noocaasa haysta mubtadica luqatan horta bidca maxaa la dhaha hiyo masdaru min badaca badaca laga keenay bimacnaa anshaa ah, waa curiyey ah, curinta qofka wax curiya ama hal abuurka leh ah, wax asaga looga horreynin buu samaynaya kaarabadan uu sameeyey korontada wax oga horreeyey male maalan diyaaradu samada ugu horeeya ma laha ibdaaca qofkaas waxa la dhaha shaksiya mubdia shaksiya mubdica waxaa dadka markaas aynan aqoonin ayuu sameeyey waa luqada caamka laga hadlaya marka adduunyadaada waxaa rabta samee antum aclamu biamri dunyakum buu nabig sal slm yiri antum aclamu biamri dunyakum addunyada farsamadeeda iyo horumarkeeda iyo xabaaradeeda iyo teknolojiyadeeda laguma diidana huwa aladi khalaqa lakum ma fi lardi jamiica w a kus ilahy baa noo abuuray inuu noo abuuray wasakra lakum maa fi samaawaati wama fi lardi ilahy baa noo sakhiray laguma diidan ha usoo ordi xagga diinta oo hadhihin waxanba waa la sameeye e, maxaa e, loo diidan yahay gadaal bay ka timide umuurta adduunyada waa umuur kale waa hortada laga guday keliya qawaacid baa lagu sameeyey dawaabid baa lagu sameeyey in la ilaaliyo ay tahay oo xagga xagga laga taagan yahay inaad usluub khaldan aad u martaa la diidan yahay wado khaldan laakiin guud ahaan waa lagu ogolyahay inaad ibdac la imato laakiin shareecadii soo maaha shareecadu sanad bay leedahay wa inahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi ruux اlamiin calىa qalbika litakuna min almundiriin soo marti sanad hulaaثi ah wey oo caali ah soo marti xag alle ilahi uu soo dhiibay jibriil jibriil igu soo dejiyey qalbi moxamed carabkiisi gacanta xataa looma saarin qalbigaa loo saaray halkaasa lagu xifdiyey day marka meesha ayadoo lama ogolo in wax lagu soo dardara lama ogolo ilahina waa dhamaystira alyawma akmaltu lakum diinakum buu leh wa atamtu calaykum wa raditu lakum lislaam islaamka kaamilka ma raalli laga yahy waxaad garanaysaa mafhuum mukhalafa wixii islaamka aan ahayn ood kusoo dhex darto lama aqbalay waxayna ku caddahay afa gayra diin illahi yabquun waman yabtaqi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu intaba waxa wey waa la sar garaacay waa la celinayo soo mart man axdatha fii amrina hada ma leysa fahuwa raddu meel haba yaraatee daruura ah oo wax ibtidaa oo shareecada lagu soo daray lagu aqbalay lama hayo lama hayo abadan marka bidcaha xasana iyo bidcaha qabiixa iyo axkaamu khamsaday ku soconaysaa shantaasi ku socotaa ijtihaad bacda ahlilcilmi ay la imaadeen wey ilaha ka ajirsiiya ijtihaadkooda laakiin culummada muxaqiqiinta waxay sheegeen sawaabku inuu yahay maa dakarahu eh, inuu bidca oo dhan ay tahay eh, xaraam ay tahay oo dalaal ay tahay naskii xadiidka nabiga alay salaam wa kulu bidcatin dalaala kuluna maxay ahayd min siyaq اcumuum alays kadalik siyaq اcumuum waxaa kamid ah kul weliba siyaqda ugu xoog badan bay kamid saas darteed baan bidca meel ay majaal ku leedahay male adduunyada soo ma aha antum aclamu biamri dunyakum isilaaxan maxaa lagu yihahdaa bidco <clears throat> alxadathu waa soo darin fi diini diinta lagu soo dariya wax bacdalkama ikmaali markii la dhamaystiray kadib diinta waa dhamaystiran tahay wax ka hadli kara male ilahay baa nas ugu cadeeyey akmaltu bu ilahi leh in wax lagu soo dara yaa bidca la dhahaa aw maa istuxditha wixii lagu soo daro bacda nabi sal slam min alahwa wixii gadaal laga soo keeno nabiga gadaashiisa oo ahwaah hawada qofka iyo maskaxka fikirkiisa way la quman tahay istixsaab masalatu taxsiin wa taqbiix masalada yaa jirta waxa aniga aan wanaagsanaadana waa wanaag wixii aan xumaysana waa xumaysan lama ogolo ummadda hadday isku raacdo umma muxamadiya iyo mujtahidu ummati muxamed alayh salaam waxay isku raacaan macsuum wey ufirso shaksi keligiin laakiin anaa jeclaaday iyo anaa raba maba aqbalay lakin umadda waxay isku raacdo nas unbay salka ku haysaa quraan bay sal ku haysaa xadiid bay sal ku haysaa qawaacidda caamkay sal ku haysaa eh, maqaasid shariica ay salka ku haysaa taa ayado sidaasay ku badbaaday oo ummati laa tajtamicu calaa dalaala wman yushaqiq rasuula min bacdi ma tabayan lahu lhudaa waytabic kayra sabiil muminiin nuwalii ma tawala marka sabiil muminiin waa macsuub cala jumla duuduub marka laga hadlayo wey laakin cinda atafsiil wlifraad marka gaargaar looga hadlayo shaksi shaksi wax macsuuma nabi maxamed ahayn ma jirto sala allah aleyh wasalam oo la imaan karo marka wixii aad la imaato waa wax hawadaada aad ka heshay iyo camal adiga aad iska wadato jeebkaadaa weeyaan marka masuxditha bacda nabi sal sl min alahwaai walacmaal anwaacuhaa <clears throat> bidcadu noocyaasheeda albidcatu noocaan soo maarati laba nooc weeyaan labadaba qabiix wey labadaba qabiix weeyaan nooc laleeyahay xasano ma jirto ko bidca mukafira bidco qofkii la yimid gaalaynaysa ee yukafar waxaa lagu kufri xukminayaa saaxiibuhaa bidcadaa qofka la yimid bisababihaa sababteed baa loogu gaalnimo xukminaya kaan yactaqida waaba inuu caqiidaysto maa yastalzimu lkufra wax gaalnimo ka laazimayo wax gaalnimo ka laazimayo ayuu maaratay caqiidsan ya rumaysan yahy addaaru wاnaafic wallah subxaanah wa tacaala markaasu wuxuu yihi addaaru wاnaafic axjaarta iyo qubuuraha iyo waxaasa dur iyo nafciba keeni eybka laa yaclamuha ila اllah markaasa waxaa tiri algeyb yaclamuha alawliya wالsaalixiin ayaa tiri marka caalim اlgeybi falaa yudhiru ilaa man irtada min rasuul rasuulka wixii loo waxyooday bes ayuu garanaya wixii aan loo waxyoodin laa yaclamu اlgeyb ma garanaya haddaad tirahdo nabi maxamed alay slam geybka o dhan buu yaqaanaa gaal baad ku noqonaysa ku gaalooysa nabigaas weli qul laa aclamu اlgeyb qul laa aclamu ha qul laa yaclamu اlgeyb man fi samawati ardi alhayba ila allah aayad kalena wuxuu yihi walow kuntu aclamu lhayb lastakartu min alkhayr buu yihi geyb haddaan garanayo khayrkaan badsan lahaa buu yihi soo ma dhibaatadii ka dhacda ad garanaysaan masaladii ku saabsan ifkiga qisatu ifki dhibki ka dhacay ee guri nabiga alayh salaam gaaray reerka nabi maxamed gaaray iyo waxyigii iyo culayska nabiga aleyh salaatu wasalaam masaladaas uu ka daahay waxay ka dhalatay kuul la waayey kuul ay laheed asma way caaisho aariyeysatay oo meel intay kusoo halmaantay la waayey laba jeer bay kuushu ka luntay mara qisada ifkega weeyaan oo banaankay u baxday way ka luntay mara hashii yaa ku fadhiisatay oo hoosteeda laga heli doonaa laga heli doonaa markaasaa labadiba la raadiyey deena hadduu garanayo wuxuu dhihi laha rashan kiciya meeshaasi taala ka soo qaada musdadil asoo halkiisa fadhiya rasuulka aleh isalatu wasalaam marka wixii loo waxyooday oo quraan ama suna loogu waxyooday waa gaar wixii kale laakiin ma ilaaqi kartid caamka ma dhihi kartid naam nusuustaaso dhan baa ku hortaagan marka bidca mukafira an yukafira an yukafara in lagu gaalimo xukmay saaxibuha bisababiha kaan yactaqida maa yastalzimu alkufra wax kufriga gaalimo ka laazimaayo ayuu qofka caqiidaysan yaho rumaysan yahayba wlmuctamadu sidaa la cuskaday aladi muctamadka turad muctamadu waxaa la cuskaday qowlka muctamadka la cuskaday qowlka muctamedka jire qowlka muctamedka la xuso waxaa weeye ana aladii midka turaddu la radinayo riwaayatuhu riwaayadiisa mubtadica riwaayadiisa la radini man waa qofka ankara inkiray amran amar mutawaatira mutawaatir ah min asharci mutawaatir ku ah macluuman la yaqaano min adiini diinta xaggeeda bidaruurati baarid la-aan bidaruurati baxi la-aan iyo baarid la-aan daruura yani daruura nafsiya naftaadaad ka helaysa maba inkiri kartidba kal mucaayan shay la arkayo kale oo man ictaqada cagsa ama cagsigiis waxaa qiidaysan yahay wax macluum min addiini bidaruura buu yuu diidayba ama wax macluum min addiini bidaruura buu yuu maaratay inkiray ama aqbalay diinta wax lagu ogyahay macluum min addiini bidaruura taxriimuhu xaaraannimadiisa wax loogu ogyahay diinta oo inay mutawaatir tahay xaaraannimadiisa la ogyahay ayuu maarata caqiidaysan yahay inay xalaal tahay maalan cagsiguna waxaa weeyaan waxa la ogyahay inuu xalaal yahay buu xaaraameeyey maala naam mctaqada cagsa bidcada koowaad bidca mukafira la yihahdayo khilaaf kama taagna ninka hadduu mubtadac yahay bidcadiisuna ay gaalnimo gaadhsiinayso wax ummadda isku waafaqsan tahay oo macluum min adiin bidaruura oo tawaatur ku yimid buu inkiray ama caqiidaystay si khilaafsan sidii sharcigaheed buu u caqiidaysan yahay kaa inuu maaragtay gaal yahay oo riwaayadiisa la aqbalaynin khilaaf kama taagna ah marka inkastoo meesha wa muctamad an aladi turadu riwaayat uu yiri mukafirka ah saasay u badan yihiin inaan la aqbalayn bidcatu mufasiqa bidco mufasiqa ah qofka wuxuu le bidcu layimi bidcadaasna ma gaalma geelis laakiin faasiq bay ka dhigaysaa mufasiqa faasiqnimo ayay ka geelisaa ee yufasaqu waxaa lagu faasiqnimo xukun saaxibuhaa saaxiibkeed bisababiha bidcalow leymi darteed baa la dhehi waa faasiq wa man laa taktadii waa qofka ayna gaarayni bidcatuhu atakfiira aslan ma keenayso in la gaaleeyo bidco aan gaalnimo gaarsiisnayn wey labadaasay uqaybsantaa horto bidcadu xukmu riwaayati mubtadic o imow qofka mubtadica riwaayadiisa ma la aqbali adoo ogaadoo maanka ku haya bidcadu inay mukafira iyo mufasiqa uqaybsanto bal xukun saar waa lakala qaad sida ay ukala qaybsamaysa qaybsamaysa in kaanat bidcatu haday bidcadiisa tahay mukafira turadu riwaayatu riwaayadiis waa la radinaya kaghulaati raafida ah. kuwa gaalada ee raafidada ghulaada ah iyo nusayriyada duruusiyiinta kuwaas kale turadu riwaayatu wa in kaanat bidcatu haday tahay mufasiqa haday tahay mid faasiqnimo keenaysa fasaxiixu ladi caleyhi jamhuur bu ku yiri sida saxiixee jumhuur ay ku tagtay ana riwaayata riwaayadiisa tuqbal waa la aqbali bishardayna laba shardi baa lagu aqbali anlaa yakuuna waa inuunan ahayn daaciyatan ila bidcati bidcadiisa mid ogu yeerayo dadka waa inuun ahayn lakiin hadduu bidcada dadka ugu yeerayo oo uu nashrinaayo oo u xamaaseysan yahay qofka asaga aamin lagama aha war beera inuu nabiga utiiriya aleyh isalaatu wasalaam marka anlaa yakuuna daaciyatan ila bidcati waa inuu waa caqiidaysan yahay lakin nina uguma yeerayo ooma xamaaseysno ma taagna kaa waa la aqbali waanlaa yurwaa maa yurawiju anlaa yarwiya waa inuuna warinin maa xadiid yurawiju uu ku maarata caanbixinayo bidcatahu bidcadiisa maa yurawiju wax tarwiijinoo caanbixin bidcatahu bidcadiisa waa inuuna warinin xadiid waa inuu la imaanin bidcadiisi mathalan shiica buu ahaa ama murji weeyaan ama khaariji weeye wax madhabkiisaasi xoojinaya waa inuuna xadiidku warinayo una noqonin hadduu aanamso waxa warin ahlubeytka iyo waxaas waxaan leenahay kan wixiisiibuu la imaaday waan iska tuuraynaa qowlkaasuu leeyahy musanifka qowlka saxiixa ah in hadday bidcadu aynan mukafira ahayn oo mufasiqa ay tahay la aqbali kara raawiga noocaasa hadduuna shuruuda labada la helo qaar culimada kamida ah waxay leeyihiin muطlaqan mubtadic riwaayadiis lama aqbalayo imaam malik baaba kamida raximah llahu tacaala maxaa yeelay mubtadic ama waa mukafir oo gaal wey ama markuu ugu yareeya faasiq weeyaan wakiilaaha waa marduuduriwaaya washahaada ninka faasiqa riwaayadiisa iyo shaadisa waa marduud wey in jaakum faasiqun binabayin fatabayanu marka mubtadic marku ugu yahay aqalu darajaatihi marku ugu hooseeyo waa inuu yahay faasiq inuu yahay wey faasiqna riwayadiisa lama aqbalay halkaas uu maalig isagu taagan yahay walla waxay leeyihin haddaan dhahno mubtadic o dhan alla tuuro axaadiis fara badan ayaa darishada ka dhexaysa oo bukhaari iyo muslimba ku sugan ka wariyeen qaar tashayuc lagu lagu lagu duray qaar irjaa lagu duray qaar maaragtay khaarijinimo iyo lagu duray khawaarij lagu duray intaba waa ku jiraan bukhaari xataa waxaad arkaysaa mid rumiya bibidcatin wa kaana yadcuu ilaa bidcatihi ninka alxabaan la yihahdo bukhari uu ka wariyey ibnu muljimkii cali bin abi aalib dilay buu ammaanay ninkaas weliba meel xun buu taaganyay maca dalika rowga marka waxay leeyihiin ninkan inuu yahay qof beenta iska ilaaliya bacda firaqda qaarkood hadda beentu waaba gaalnimo sooma khawaarij dembi kabiira qofka lima waa gaal bileyihin sooma beenti baa kamid kol haduuna beenba sheegaynin isaga wuxuu caqiidaysan ya udaa laakiin xadiidkiisa run wey aa la qaadanaya amaa kuwa beenta banaysta karaafidati alimaam shaafici raximah llah wuxuu leeyahay dadka ahlulhawaa riwaayada waa la aqbali ilaa alkhaaabiya min araafida bu yiri ila alkhaaabiya min araafida noocaas oqodaa ayaga maxaa yeelay beentii bay cibaada iyo diin ka dhigtaanba zuurka iyo beenta iyo tuqyada yaaba diin u ahba qofka marka ma la aamini kara lama aamini karo hal lixadiidki lmubtadici ismun khaas qofka mubtadica ah xadiidkiisu magac gaara maleeyahay laysa lixadiid mubtadici ismun khaas male bihi wa inamaa xadiidu min nawci lmarduudi muu soo geli kama carabta saa soo ogaatay nawc marduud walaa yuqbalu la maayo ila bishuruudi alati dukirat aanifan shuruuddii mar dhow lasoo sheegay in la hela mooyeene mubtadac riwaayadiisa la aqbali maayo suu lxifdi marka qaar waa diidan yihiin bidcadii hadduu yartahay haday badan tahay qaar hadduu mudcu yahay daaci eh, u yahay iyo hadduunan ahayn qaar waxay leeyihin haduu xagga eh, diinta iyo runta iyo dhanka kale ku fiican yahay waa la aqbali kuwo waxay leeyihin maya lamaba aqbalaayo waa soo marray maalik raximahullah maxaa yal waa faasiq midda kale maalik wuxuu kale ku cileeyey qofka mubtadica haddaan riwaayadiisa qaadano suuq gelin bay noqon suuq gelin a ah, mubtadicii baa xadiis laga qaatay cilmi laga qaatay asaga marka inuu qof fiican yahay ayaa loo arkayaa suu lxifdi waa sababtii tobnaad ee u dambeysay asbaabu dacni raawi ka mideed in raawiga lagu dacniyo xifdi xumi tacriifu sayiulxifdi baa la tacriifinaya lagu qeexaya huwa sayiulxifdi man waa qofka lam yurajax aan la rajixin jaanibu isaabatihi dhanka asiibidda sawaabka u siibo calaa jaanibi khadayi aan laga rajixin markii sawaabkiisa iyo khadayiisa la garab dhigay haddii sawaabkiisa uu raajix yahay xifdiga yar ee ku soo dhaco ee naadirka waxba dhimala waa laga socon karaa laakiin haddii la kala rajixi waayo oo sawaabkiisi iyo khadagiisi baa khamsiin khamsiin noqday konton konton bay noqdeen ama me khadagiisaaba fara badan lama aqbalayo hadduu khadgiisi siiba badan marka huwa man lam yurajax waa qofkaan jaanibu isaabatihi asiibida dhinaceeda calaa jaanibi khadayihi aan laga rajixin wey anwaacuhu sayulxifdi noocaan laba nooc buu horta u qaybsamaa wahumaa labadaa nooc ko ima an yansha'a suu lxifdi inuu ka dhasho an yanshaha inuu dhasho suuulxifdi xifdigii xun ee macow maciisa ah min awali xayaatihi noloshiisa bilaaweediba uu ku dhashayba fahmu xumida qabi jiray laaragiya wuu qabay ima an yanshaha inuu dhasho suuulxifdi macahu suuulxifdiga maciisaah min awali xayaatihi noloshiisa awalkeedaba ku dhashaba wa yulaasimhu deena suuulxifdigii uu laazimo fii jamiici xaalaatihi xaaladiisoo dhanba suuulxifdigaasi waa la socday markuu dhalinyarada ahaa markuu kaahilka huulka ahaa markuu shuyuukhda ahaa <coughs> intaba <coughs> wa waxaa lagu magacaabaa khabaruhu qofka khabarkiisa ashaad baa lagu magacaaba calaa ra'yi bacdi ahli xadiid ehlxadiidka qaar kamida ah, shaad bay ku magacaabeen qaar baa waxay leeyiin shaadku mukhaalafa waa inay socoto mukhaalafa waa inay socoto markaasa shaad lagu magacaabay mukhaalafatu thiqa liman huwa arjaxu minhu waan soo maray sida mashuurkaa sidaasa bacdi ahlicilmiga waxay leeyihiin ninka sayulxifdiga walow mukhaalafa la imaanine riwaayadiisa iyaguna shaad baa lagu magacaabi ba nooca labaad ee sayulxifdi ugu qaybsamo wa imaa an yakuuna inuu ahaado su'u lxifdi xifdi xumida daarian mid kusoo dariday caleyhi qofkan waa ficnaan jiray qofka oo qof fahamkiisa iyo xifdigiisa u ficnaa weeye maalma unba waxsi ka noqdeen waxaa kusoo dhacay baa xifdi xumia ku dhacday xagee kaga timid liima likibarihi waa duquubay ah, qof markuu da gaaro waxaa jirta cusi o dhan ba waa daciifayaan hoos bu dhacayaan siduu jirka u daciifaya kale ayay wax walbaba daciifiyo cuquushii iyo dakigii iyo daakiradii iyo xifdigii waa daciifayaan markaasi suu usocdo usocdo marka dambe wuxuu gaari xad ulikhtilaat inuu isku dardarmadou gaari oo wax kala garan ba waayo marka ima likibari aw mase lidihaabi basharihi araggii baa ka tegey qof wuxuu ah ictimaadaha de qoraalka ah iyo waxaa akhriye ilmihii baa ka tegey markaasu waxa isku dayiri korka wax ka sheeg aw mase liixtiraaqi kutubihi kutubtii baa ka gubatay waa joogaa ilmihii waa qabaa laakiin kutub baayo kutubta ka gudubtay kaasuu dee iska hadlay fa hada yusama waxaa lagu magacaabaa almukhtalad ayaa lagu magacaabaa kii la isku dardaray kii isku dardarmay riwaayooyinkiisa isku darmay isagana isku darmay wuxuu werinayana isku darmadeen la kala maayo waxyaalaha markaa ikhtilaafka keenu wax kaaga sheegay waa duqoobay indhuhu beelay kutubta ka gudubtay intaa keliya maaha intaa keliya maaha wax badan baa keeni kara oo qofka uu isku qarwi kara xoolii waa ka dhamaada abaar baa timid ilahay abaarta ka dhaga qaade siciibaa eber noqdo dadka dhaafay ninkaas warfuraayo soo galay magaalada ah, oo waxba kala garayn <laughs> nasal allah asalama alcaafiya naam xukmu riwaayatihi waa madax buu ahaayo waa dhacay raasi waa dhacay imtixaanki bu ku dhacay mxua intiqaabkii ayadana waa keentaa eh, laakiin diinta iyo shareecada iyo kudhaqankeeda iyo khalwada iyo dikriga iyo daacada laguma waasho sida ay qabaan caamada maaha ah, ninkaas aga waa fudaaday waba diintii baa waashay waad maqlay waxa wax jira maaha adduunya waashay waad arki lakin diin baa waashay wax jira maaha xukmu riwaayati haddaba riwaayada qofka mukhtalidka ah ama mukhtaladka ah waa isku darmaday waxiisa isku darmaday qofka riwaayadiisa maxay tahy ah, maya labada nooc kasoo qaad kii hore ee sayulxifdiga awalkaba uu watay laazimka ku ahaa iyo midkan uu kusoo dariyey xifdi xumada labadiiba xukunkooda laga hadlayae ama alawal midka hore waa ke waa midka uu ku e, bilowday xifdi xumidu xayaatadiisa biloweedi weligeed ay laazimtay wey wa huwa man nashaca saa ku sheegay calaa suui xifdi kii ku barbaaray fa riwaayatu riwaayadiisu marduudatu mid la radin wey waaba shahda daba soo maray wa ama athani midkan labaad su u fiicnaaye wax looga qaadan jiray warkiisa loo qaadan jiray buu gadaal iskaga dardarmaday ay almukhtaladu mukhtaladkii isku darmaday falxukmu xukunka fii riwaayatihi atafsiiru laati sidan soo socotaa loo kala saaraya famaa xada ko famaa xadatha bihi qofka mukhtaladkaa wuxuu sheego xadiidku uu sheegay qabla alikhtiraa intuuna cantatabin ama isku darmanin ka hor wixii uu sheegay oo watamayaza cadaada daali soocma tamayaza daalika ka socma wixii gadaal ka sheegay wixii hore way kala soocan yihiin famaqbulun waa la aqbali qabla alikhtilaad wixii marka laga maqlay waa la qaadan bacda alikhtilaadi intuu isku darmeeya kadib wixii laga maqlayna banaanka lagu tuuri lama aqbalayo ruwaadda marka ka warinaysa la fiirinaya ruwaadda ka warini amaa la fiirin nacam marka qabla alikhtilaad watabayun famaqbul wamaa xadatha bihi wuxuu sheegay bacda alikhtilaad intuu isku darmeeya kadib wuxuu sheegayna famarduudu mid la radin wey wamaa lam yatamayaz wixii kala soocmi waaya anahu ninkani xadatha inuu sheegay bihi maaguba anahu xadatha inuu sheegay bihi xadiidka qabla alikhtilaaط qabla alikhtilaaط inuu sheegay intuu isku darmanin ka hor oo bacdahu bacd alikhtilaaط inuu sheegay kadib baa lakala garan ba waayeba ma qabla ikhtilaaط baa laga maqlay warka mise bacd alikhtilaaط baa laga maqlay ha lam yatamayaz kala sooci waaya anahu xadatha bihi waxaan inuu sheegay qabla alikhtilaaط intuu isku darmanin ka hor oo bacdahu bacd alikhtilaaط baa lakala garan waayey twuqifa waa laga istaagay fiihi shaygaas xataa yatamayaza ilaa uu ka kala cadaado waa laga istaagay saddex waaso loo qeyay marka soo maarti mukhtalidki qofka mukhtalidka saddexa ah, qabla ikhtilaa intuun isku darmanin ka hor marka ruwaadda laga hadlaya ruwaadda laga hadlay hadda fiiri ibnulhayaca oo kale cabdullahi ibnulhayaca almasri alqaadi ixtaraqat kutubuhu qaarkood waxay leeyihin si ahaantiisa ugu ficnaa laakiin kutubta gubatii usuu darmaday qaarna waxay leeyihin maya weligiisba nin muxuu ahaa aan hiqo ahayn haddaan qaadano qoladaas marka waxay ku tageen qabla alikhtilaat walidalika waxay soo saareen waxa la yihahda alcabaadila alcabaadila aladiina yarwuna can ibn lahyaca qabla الاkhtilaaط niman cabaadilo la yihahda jirta oo ibn lahyaca ka wariyey oo haddaad aragto isagoo ibn lahyaca ka warinaya xadidkiisa waa la qaadan ibn lahyaca markaa aragto un tooshka ku daarin cabaadiladaadi ka warinayaan sida cabdullaahi ibn mubaarak oo kale almarwasi cabdullaahi ibn wahb اlmasri cabdullaahi ibn yaziid اlmuqri cabdullahi ibn maslamat alqacnabi cabdullahi ibn yuusuf atanisi cabaadiladaas markay ibnu lahiyaca ka warinayaan waa la aqbali liannahum rawow qabla alikhtilaat inta inuu isku darban kahor bay ka wariyeen waa cabdullahi ibn mubaarak iyo cabdullahi ibn wahb almasri iyo cabdullahi ibn yaziid almuqri iyo cabdullahi ibn masrat alqacnabi qaar cabdullahi ibn yusuf tinisi waa isku hayaan laakiin ibnu maaja fi sunan ibnu maajah aniga arkay sagoo ka warinaya yarwi cabdullahi ibn yusuf atanisi yarwi can ibn lahiyaca way ku sugantah shanta cabd cabd cabdullaahi qaaran cabdullaahi ahayna waa jiraan ka qutayba bnu saciid ibnu jamiil ninka la yihah qutayba bnu saciid baqlani asaguna yarwi can ibnilhayac qabla ikhtilaad bu ka wariyaa marka qofka noocaas saasaa loola dhaqmi haddii qoladii ka werisa bacd ikhtilaad la qaadan maayo waa la kala garan waaya xadiistiisi qabla ikhtilaad mise bacd ikhtilaad qofkii sidaas loo kala garan waayana warka hebel aad ka werisa laqaballeh soo maart waxaan soo sheegnay xadiidku mar walba waxaa la xigi dhanka ixtiyaadka iyo taxadarka ayaa la xigaya fa wuqifa bi xataa yatamayaz wallah aclam bilahi tawfiq wsala allah wslm ala nabiyina mxamed